بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وضم عين وضم عين ما تعد منه كمده وتله فاحفظه فذو تعاد قد يجي بكسر كذاك لازم بضم فادر والتزموا الكسر بفعل واحد من المعد حبه فجاهدي وجهان فيها الروى عل عللا وشد وبط ونم ورم العملا وشجه وأضه ونثه فاعلم بهذا وانشرا وبثه وضم ضمي عين maakii caynkiisa dami tacadaa gudbayey oo minhu kamida facala mudaariceega min mudaarici facala ama minhu min almudaacafi mudaacafka ka tirsan wadumo dami cayna maakii caynkii tacadaa gudbayey oo minhu mudaacafka ka tirsan kamadahu wuu taagay oo kaleba weeyi watallahu wuu jiifiyey oo kaleba weeyi faxfadhu haddaba xifdi oo waxaad ogaataa inuu noocun yudamisna uu noqonayo culimo qaybtii labaad ayaynu bilaabaynaa ee mudaarica facala soo afar maynaan qaybin facalo mudaariceega shalay maxaynu ka soo baxnay noocun yugsar nooc maxay ku yimaadaa yafcilu nooc ku yimaad baan ka soo baxnay imisay tiradiisu ahayd yafcilu inta ku imanaysay lix qaybood bal lixdaa tusaalayaashooda isiiya maxaa u horreeyey muctalulfaa'i bilwow tusaalihiisa wejaba mudaariceeya yejibu haddaba jiimka in la godaa inay khalad tahay ogow luqada yejubu iyo in la kordhaba yejabu iyo waa khalad waa dee yafcilu baad ku soo baratay fadun baa la xadfay haye nooca labaad muxuu ahaa muctalulfaa'i bilya mudaa maxaa tusaale u ahaa yasara mudaaricee yaysiru halka la kasrinaya waa halkee yaysiruda caynkoo xarafkee ah siinka yaysiru ha isku daminin siinka oo yaysiruha odhan hana kordhigin oo yaysaruha odhan haddaba hayaka saddexaad muxuu ahaa facalo oo muctalul cayni bilya baaca mudaariceeya yabiicu sideebay yafcilu u tahay ikhtalafa alwasnu walmawsuun asalka yabiicu maxaan idhaahdaa yabyicu iclaalka dhacay ma xadaf baa mise naqli waa naqli maxaa la naqliyey xarakatulcayn baa xaggee loo naqliyey haye ka afraad waa maxay facalo oo muctalulaami bilyaa tusaalihiisuna waa hadaa hadaa ama ramaa ama ataa ama bakaa ama xakaa maxaan idhaahdaa mashaa haye mudaariciya mashaadi yamshi ramaa yarmi hadaa yahdi bakaa xakaa yaxkii may la socotiin hadda haddaba markaan xakaa yaxki idhaa asalkeegu muxuu ahaa yaxkii asalkeegu muxuu ahaa waa dami maxaan idhaahdaa yaxkiyo iclaalka dhacay waa maxay waa xadfu xaraf mise xadfulxaraka xarakadii ayo laamka caynka fa'da waa laamka xadfu xarakati laamun baa wax kaloo dhacay ma jiro waay ka shanaad muxuu ahaa mudaacaf laazima tusaalihiisa tabba maxaynu ku keenay tabba uu halaagsamay haye yatibu yatibu asalkiisa yatbibu anna wuu taahay maxaan ku keenaa anna yainu yainu asalkeega yaninu xanna wuu ololay maxaan idhaahdaa yaxinu yaxinu asalkeega yaxninu wahaa kada waxaan u malaynayaa in waadix iska yahay haddaba haddii kitaabkeennii hore laamiyaha oo cashirkaasi idinku adkaa maanta miyuu idinku adag yahay ya kale weligey ma dhiga nin sarfiye odhanaya cashirkaasa igu adag bal isaga weydiiye hadda ma dhici karto waayo waxa wey way isjilcinayaan baynu nidhi way isjilcinayaanoo ka saddexaadna intan unbu ka hadli ka saddexaadeen bilaabanaana intan unbuu ka hadli doonaa isna insha allahu tacaala iyo in yaroo kaa dhiman oo lagu darayun baad arki doontaa wax alla waxay isla dheeryihiin way aad bay u yar hadda maanta noocun yudan bilaabaynaa culimo nooca yafculu ku yimaad tira ahaan waa shan shan qaybood oo shantuba facalo ah ayaa mudaariceegu yafculu uu noqon waxaa ugu horeeya facalo oo mudaacaf mucaddo ah waa facala waa mudaacaf horta mudaacafka maxaa la odhan jiray mudaacafo maxaa tahay eeg dadka qaar baa mudaacafka mooda wax isku shadeen shadku shardi ma aha mudaacafku waa caynka iyo laamka oo isku xaraf qura ka samaysan caynka iyo laamka oo isku xaraf ka samaysan sidaa darteed haddaan idhaahdo madmuum waa mudaacafta ereyga madmuumihi shadna kuma jiro madmuumun bal qor ama marduud ba qor marduud ama makluul qor makluul alhaalibu biadri malul maluulun bay carabta odhan jireen alhaalibu biqadri maluulun kolku qofku hadduu khayaano ku badiyo waa qof la jebiyey oo la silsiladeeyey waa lagaa badiyey adaa lagaa badiyey haddaad qof ad ka badiso laakiin khayaano aad kaga badiso hamoodin inaad tahay qof badiyey haddaba maluul waa mudaacaf waayo maluul bal haddaa qora maluul si aad ereygaa maluulun maluulun maluul eeg saddex araf unbaad unbaad itusaysaa maluul markaad eegto maluulun maxaa sa maxaa faa maluul markaad saa u qorto maluulun maluulun yaa faa ereyga maluul ah, markaa saa ugu dhawaaqo maluulun fadi waa qoynka yaa cayna laamkii maluulun laamka hore yaa laama yaa laama laamka dambe yaa saaida maqluul yaa saaida miimka iyo ile waa mafcuule miimka iyo wowgaa saaida mayla socota haddaba inuu mudaacif yahay waayo maxaan ku ogaana inuu mudaacif yahay dee caynkii waa laamka hore laamkiina waa laamka dambe caynkii iyo laamkiibaa laam ayaa laamun ka wada samaysan mudaacafkana sidiisa waxaa la yidhaha maa kaanat caynuhu wa laamuhu min jinsin waaxidin inay isku shadnaadaan shardi ma aha oo caynka iyo laamka oo isku xaraf ka samaysan xuruuftii alifbada ka tirsan ayaa mudaacafa haddaba mudaacafka mucadihi waa ka koobaad ee yafculu ku imanaya mucadaynu raacinay waa shardi shardigiisu waa maxay culimo waa an yakuuna mucaddaa mucaduu waxa wey mid mafcuul qaadanaya mafcuul mucaddaa waa maxay macnaheegu inuu maxay qaadanayo wey mucaduhu mafcuul inuu qaadanayo ayaa shardiya waa inuu mafcuul qaadanayo mucadde markaynu leenahay wax mafcuul qaadanaya baa lagaa rabaa mucadda mafcuulun bihi buu qaadanayaa mucadduhu waaba shardi inuu mucadde yahay markaa shuruuddiisa sheeg haddii lagu yidhaah waa kownuhu mucaddan baad odhan shaad ma talow culimo mudaacafka mucaddii shaad ma toban kelmadood baa ka shaadoobay toban tobankuba kitaabka inoo keenaya xabadi waa shaad maxdiya oo yafcilu buu ku shaadoobaa yafcilu sagaalna waa dulwajayn oo qiyaaska iyo shaad ayay labadaba ku wada imanayaan mudaacafka mucadaha ah toban baa ka shaadoobay imisaa ka shaadoobay baynu nidhi toban kelmadood maxaa shaad maxdiya ah xabad oo xaba ah xabba uu jeclaaday yaxibu unbaad odhan sagaalka soo hadhayna waa laba wajiine qiyaaskii way ku iman yafculu shaadkana way ku iman yafcilu labada wajiba haynoogu yimaadiin qiyaas iyo shaadba way inoogu imanayaan intaa soo hadhay haddaba culima waxaad ogaataa kow mudaacaf mucadi inuu yafculu ku iman aan tusaalayna bal hadda tusaalihiisii waxa weeye markaan tusaalihiisa rabno waa damma damma wuu isku keenay ama wuu soo ururiyey damma wuu isku keenay wuu godayna way noqotaa damma wuu isku keenay laakiin godidan aad arkaysiin waxa kale ma waa debno laysku keenayo labada debnood ama labada bishimood baa laysku keenaya markaasaa damo lagu odhanaya damadu waa isku keen af carabiga haddaba dama wuu isku keenay waxaa lagu odhanayaa salaada marka la maraya gabadha waxa wanaagsan an taduma acdaaha an taduma inay isdhuubto gabadhu ay isku keenkeento xubnaheega inay isdhuubto oo ayna dee sidii qof baahsan ayna isku taaginayna u tukanin baa wanaagsan baa laga odhanaya anta duma acdaha waa dama wuu isku keenay dama waa mudaacaf inay mudaacaf tahay ma shaki baa inaga haya dama mudaacaf inay tahay shaki mu inaga hayaa mayde awey ah, daadkani waa fadii labadan miimood ee isku shidanka horena waa caynka dambena waa laam kol haddii mi caynka iyo laamku isku xaraf noqdaan mudaacaf buu ahaa waa mucadde mucadenimadu tala waa maxay dama say mucadde u tahay mafcuulu bihi bay qaadataa oo macnahaad ka aba inay mafcuul qaadanayso dama markaan idhaa wuu isku keenay miyaadan arkaynin mid laysku keenay inuu jiro mid laysku keenayo wax lagu samaynayaa jirade eeg labadan erey u kala fiirsa af soomaaliga wuu isku yimid iyo wuu isku keenay wuu isku yimid haddaan idhaa mamucadda mise waa laazim waa laazim looma baahna kaa hadda wuu isku yimid looma baahna haku macnee dama wuu isku soo ururay ha odhan dama wuu isku ururay ha odhan ilan meeshu waa mucadde dama wuu ururiyey dhe mid wax ururinaya iyo mid la ururinaya ayaa jira waa mucadde markaa dama waa mudaacaf mucaddaa mudaariceyga maxaan idhaha dama markaan mudaaricaynayo yafculu ku keen maxaan idhaahdaa dama maaan maxaan idhaahdaa yadumu baan odhan yadumu wuu isku keenaya ama wuu ururinaya yadumu haddaba yadumu yafculu ku sarjara caynki iyo laamkii kala saara yafculu ku sarjara yadmumu yadmumu markaan idhaa laba iclaal baa culima yimid yadmumu laba iclaal baa yimid waa naqlu xarakati اlcayni ilى اlfaa yadmumu naqlu xarakati اlcayni ilى اlfaa waa qodobkeena koobaad caynka oo miimka hore ah ayaa damadiisa loo naqliyey fada oo daadka ah si caynku uu u reebmo waa liyataata idqaam reebnidu inay suurtagal noqotaa laynaga rabaa liyataata idgaam waa dama yadumu yadmumu miimka hore godaalkiisa un kolkaa yn soo naqli yadum mudhe kadibna waa qaacidada labaad idqaamu lcayni fi lam isku idqaam labadaa xaraf yadumu yadumu culima maxaa ku dhacay baynu nihi yadumu asalkeegu yadmumu markuu ahaa maxaa ku dhacay baynu nihi laba iclaa labadaa iclaale ku dhacay maxay kale yihiin waa naqlu xarakati اlcayni ilى اlfa waa kow ka labaadna waa maxay waa idqaamu اlcayni fi lam jazaakum اllahu khayra dama yadumu medda baa kamida medda wuu taagay medda wuu taagay eeg medda wuu taagmay ha odhan haddaad tidhaa medda wuu taagmay laazim baad ka dhigaysaa isagun baa taagmay weeyi laazim bay kaa noqoni laazimka iyo mucaddaha inaan macnahooga kala garanaa loo baahan yahay fadhiisiga marka laga hadlayo haddaan idhaa wuu fadhiisiiyey ma mise waa laazim wuu fadhiisiiyey waa mucadde wuu fadhiisiiyey mid la fadhiisinayaa jooga waa mucadde haddaan idhaa wuu fadhiistayna waa laazim eeg haddaan idhaa ka waran wuu cunmay wuu cunmay hareeruhu ka cunmay wuu cunmay ma laazim ba mise waa mucadde wuu cunmay ar laazim wuu cunayna waa mucadde haddaan idhaa ka waran wuu guray wuu guray waa laazim haddaan idhaa wuu guriyeyna waa mucadde haddaan idhaa ka waran wuu yaabay wuu yaabay waa maxay wuu yaabay waa laazim haddaan idhaa wuu ka yaabiyeyna waa mucadde kolka eg af soomaaligaagan inaad kala garanaysaa fiican maxaa laazima maxaa mucadda maxaa gudbeah maxaa ma gudbeah haddaba madda wuu taagey madda wuu taagey waa facala asalkeegu muxuu ahaa madadan maadiga ah facala ku sarjara asalkeega sheega facala ku sarjara madada laba iclaal baa dhacay baynu nihi maxay ahayn labada iclaal xadfu xaro eg maadiga naqli maaha maadiga xadaf baa la yidhaha xadfu xarakat alcayn iyo idqaamu lcayni fi laam maadiga labadaasaa ku dhacay mudaaricana maxaa la yidhaahdaa yemuddu markaan idha asalkuna yemdudu buu ahaan idha waa naqlu xarakati alcayn iyo idqaamu lcayni fi laam ayaa mudaaricana ku dhaca baa la yidhaahdaa talla wuu jiifiyeyba iyaduna lamida talla talla wuu jiifiyey wa tallahu liljabiin haddaba talla markaynu nidhaa wuu jiifiyey maxaynu odhan wuu jiibsaday hadda ha odhan haddaad tidhaa wuu jiibsaday laazim buu kaa noqonayaa talla wuu jiifiyey talladaa maxaan ku keena horta asalka talli muxuu ahaa le facaale eh talala baad odhanaysaa talala talala talala laba iclaal baa yimid labada iclaal waa maxay laamka horeo caynka ayaa fadxada laga xadfay si idqaamku suurtagal u noqdo haddana caynkaas oo laamka hore ayaa la dhexgeliyey laamka laamka dambe waxa weeye xadfu xarakati اlcayn iyo idqaam اlcayni fi lam bes talla ee mudaariceeya talla oo uu jiifiyey ah yafculu ku keena yatullu yatullu haddaba asalkeegii sheeg yatullu yafculu ku sarjara yatullu maxaynu nidhahnaa yatullu asalkeegii yatlulu baynu odhan yatlulu wahaakada faxfadhu ka koobaad maxaynu culima nidhi waa mudaacaf mucadaah afar baa ii dhiman oo afartaasi cashirkaynan maanta a ma aha facalo oo muctalulcayni bilaamiya daaa waxa wey waa qaala yaquulu facalo oo muctalulaami bilwaawiya waa dacaa yadcuu facalo oo khalabatulmufaakhir ah waa saabaqanida oo kale oo faana asbuquhu atidhaa saddex facalo oo shuhratu dama ah afartaasi cashirkeennan maanta ma aha cashirkeennan maanta mudaacafka mucadaha ah iyo tobankiisa shaad un baynu qaadanayna insha allahu tacaala mudaacaf mucadaah iyo toban kelmadood oo ka shahaadoobay uu leeyahay wadumo dami ayna maakii caynkiisa dami tacadaa gudbay oo minhu mudaacafka ka tirsan mudaacafka kaka tirsan caynkiisa dami oo yafculu ku keen wadumo dami cayna maakii caynkiisa dami tacadaa gudbay oo minhu mudaacafka ka tirsan mudaacafka kaka tirsan cayinkiisa waa la damin oo yafculu baa lagu keeni tusaalihii waa maxay ka madahu ka mudaarici madahu oo kale weeye ka madahu ka mudaarici madahu wuu taagay mudaariceega oo kaleba weeye wa tallahu wa mudaarici tallahu tallahu wuu jiifiyey mudaariceega oo kaleba weeye ee faxfadhu xifdi sheekhu waxaa lagu odhan karaa masaladu halkan kaga hadlaya waa mudaaric oo wadumada waxaa la daminaya waa mudaarica tusaaluhu bixiyeyna waa maadi kamadahu watalahu maadi weeyi halkeebay wax ka waasheen sideebuu isagoo mudaaric ka hadlaya maadi inoogu keena waxaad odhanaysaa waa bitaqdiiri mudaafinoo ka mudaarici madahu wa mudaarici talahu mudaaricooga ayuu ujeedaa ee iyagan laftooda uma jeedo wadumo dami cayna maakii caynkiisa tacadaa gudbay oo minhu mudaaric mudaacafka ka tirsan ka madahu ka mudaarici madahu wuu taagay mudaariceega oo kaleba weeyi wa tallahu wa mudaarici tallahu wuu jiifiyey mudaariceega oo kaleba weeyi faxfadhu haddaba iska xifdi faxfadhu faxfadhu iska xifdiyo arrinkaagaasi maxfuud ha noqdo xabaddaa koobaad ee yafculu ku imanaysa oo mudaacafka mucadaha ah shardi iyo shaadba way leedahay shardigeegu waa maxay mudaacafka shardigiisu waa maxay waa kownuhu mucadan inuu mucado yahay maxaa iga baxay laazimka oo laazimku isagu yuu ahaa noocun yugsar yafciilu cashirkeeni shalay buu ahaa xana yaxinu tabba yatibu eeg tabba wuu halaagay haddabaha o dhan ilin tabba wuu halaagay haddaad tidhaha waa mucadde tabba waa maa maxaan ku macneeya wuu halaagsamay taasaa laazimhayde cashirkeeni shalay laazim buu ahaa keenan maantuna mucadde weeyaan oo mucadu kuu noqonaya maxaa ka shaadoobay talow cashirkeenin imise erey baa shaadoobay baynu nidhi culimo toban erey ayaa shaadoobay waa toban erey oo shaada ayaa jira tobankaa erey yafcalu kuma shaadoobaan yafcalu ma aha oo fatxo caynka la fadxinayo kuma shaadoobaan yafculu caynka la godayaana waaba qiyaasba yafculu caynka la godaa iyadaaba qiyaas ah oo taasna shaad noqon mayso maxaa soo hadhay haddaba yafcilu caynka la kasriya ayay tobankuba ku shaadoobeen tobankaa xabad kamida ayaa shaad maxdiya ah xaba oo qura ayaa shaad ah oo yafcilu qura ku imanaysa xaba wuu jeclaaday xaba wuu jeclaaday yaxibu unbay ku iman yaxibu wuu jeclaanayaa sagaalka soo hadhayna qiyaaskana way ku iman yafculu ah shaadkana way ku iman yafcilu ah bal haddaba tobankaba ila eega waxaa weeye xaba xaba wuu jeclaaday u jeclaadaydaa maxaan ku mudaariceeyaa yafcilu ku mudaariceeya maxaan idhi xaba wuu jeclaaday yaxibu wuu jeclaanayaa yaxibu wuu jeclaanayaa harra wuu gulguulay maxaan idhaha harra wuu gulguulay ama wuu u hanjabay harre maxaan idhaahdaa haye maxaan idhaha harra laba weji mar waa yahuru oo waa qiyaas marna waa yahiru oo waa shaad calla wuu durduuriyey xoolihii maxaan idhaahdaa calla wuu waraabiyey warowga nahalka ka dambeeya calla wuu durduuriyey maxaan idhaahdaa mar qiyaaskii weeye oo yacullu wey wuu durduurin marna shaadkii weeyaan oo yacillu wey wuu durduurin yacullu iyo yacillu shadda wuu adkeeyey maxaan idhaahdaa wuu adkaaday hamoodin wuu adkeeyey wey wuu adkaadaydu laazim bay kaa noqoni shadda wuu cararay baa inoo iman doonto laazima shadda wuu adkeeyey maxaynu ku keennaa shadda wuu adkeeyey mar qiyaas baan ku keenaynaa maxay ah yeshuddu wuu adkaynayaa marna shaad baan ku keenaynaa maxay ah yeshiddu wuu adkaynayaa batta wuu kala gooyey maxaynu nidhahnaa batta wuu kala gooyey maxaynu mar qiyaas baan ku keenaynaa oo maxaynu odhan yabutu wuu kala goynayaa marna maxaynu odhan yabitu oo shaadkiiya nama maxaynu nidhahnaa wuu faafiyey warkii nama waa isku dirihii namiimkii wey namiimkii nama wuu faafiyey warkii maxaynu ku keennaa nama mar waa qiyaaso waa yanummu marna waa shaadoo waa yanimmu rama wuu hagaajiyey alcamala shaqadii buu hagaajiyey rama alcamal shaqadii wuu hagaajiyey maxaynu ku keennaa rama mar waa qiyaasoo yarummu baynu ku keeni marna waa shaadoo yarimu baynu ku keeni yarummu ama yarimu washajahu wuu bashaaqay shajah wuu bashaaqay ereyga shajiga ah waxaa loo yaqaanaa dee fuqahada waan ku aragnayba waxa weeye dhaawacyada markay ka hadlayaan mid kamida ah ayay kusoo darsadaanba shajahu wa shajahu wuu bashaaqay bashaaqiddu waxa weeye nabr culus markuu madaxa kaaga dhaco ayaa loo isticmaalaa wa shajahu wuu bashaaqay maxaynu nidhaahnaa markaa shaja mar qiyaas baynu ku keeni oo maxaynu odhan yeshuju wuu bashaaqayaa marna shaad baynu ku keeni oo maxaynu odhan yeshiju wuu bashaaqayaa addahu wuu u baahiyey ama wuu magangeliyey wuu magangeliyey addahu wuu u baahiyey addahu wuu u baahiyey maxaynu nidhaahnaa ama wuu magangeliyey mar waa qiyaas oo maxaynu odhan yaudu marna waa shaadoo maxaynu odhan yaidu nasahu wuu baahiyey warkii ama shayadiibuu baahiyey saasuu u firdhiyey nasahu wuu baahiyey nasadani waxay la macno tahay nama laakiin namadu hal shardi bay ku xidhan tahay oo waa calaa wajhi ifsaad isku diraannimo ayay iyada shardigeega isku diraa nam laakiin nasadu way ka caamsan tahay waa warad baahisay oo dadkay dhex gelisay uun nasahu wuu baahiyey maxaynu odhan yanusu baynu ku keeni wuu baahinaya haddaan doonnana yaniu baynu ku keeni wuu baahinaya yanusu wa yaniu culimo waxaan u warkaas inuu waadix yahay haddaanan dee khaldanayn yanusu wa yaniu tobankii ereyba mayga dhamaystiran yihiin bal tiriya culimo xabba waa kow harra waa laba calla waa saddex shadda waa afar bata waa shan namma waa lix ramma waa toddoba shaja waa sideed adda waa sagaal naha waa toban kitaabkeennii laamiyaha ereyada uu la dheeryahay maad arkaysiin afar erey uu ka tegey buu inoogu soo daray sow maaha yaa rama iyo shaje iyo adda iyo nafa afartaaba laamiyaha kuma qorna hal gabay oo maxamed ibnu cumar lahaa ee saaxibulbaxraq uu lahaa baan kusoo darsannay hal gabay oo saaxibulbaxraq ah ayaa jira oo oo lagu daro inaynaan ku darin baabaan filayaa waa si fiican faduu tacad wuxuu yihi sheekhu haddaba waduma dammi cayna maa kii caynkiisa dammi tacaddaa gudbayey oo minhu mudaacafka ah kamadahu wuu taagay oo kaleba weeyi watallahu wuu jiifiyey oo kaleba weeyi faxfadhu xifdi faduu tacadin tacadiga ka u saaxiibkiihi mudaacafka tacadiga iyo tallowga tallowga ka mafcuulka qaadanayaa wey faduu tacadin tacadiga iyo gudubka ka u saaxiibkiihi qad yajiiu inuu yimaad ayaa la arkaa bikasrin kasro inuu ku yimaad baa la arkaa kasro waa yafcilu inuu ku yimaad yafcilu qadaa mudaarica gashayna shaad bay sheegaysaa qilay sheegaysaa iyo shaad inuu yahay kasrahani faduu tacadin tacadiga iyo tallowga ka u saaxiibkiihi qad yajiiu inuu yimaad ayaa la arkaa bikasrin kasro inuu ku yimaad kadaaka kaa waxa lamida laazimun laazim baa lamida bidamin damo ayuu ku iman ee fedri ogowni yahow laazimkuna muxuu ku imanayaa markaa kadaaka laazimun mudaacafka laazimkiihi isna wuu shaadoobaa labiyo toddobaatan kelmadood baan shalay soo sheegnay oo shaada uu leeyahay labiyo toddobaatanku waa damo oo yafculu bay ku iman waxaa la yidhaahdaa labada mudaacaf way iswey way kala amaahdeeno mid kastiba wuxuu ku shaadoobay ka kale qiyaaskiisa baa la yidhaah laazimka maxaa qiyaas ah laazimka maxaa qiyaas u ah yafcilu mucadaha ku shaadoobaya yafciluda oo waa kayna lafaduu tacadin qad yaji bikasrin bikasrin waa waa laazimka qiyaaskiisii e mucaduhu so uu laazimkii qiyaaskiisii kuma shaadoobin laazimkuna yuu ku shaadoobayaa mucadaha qiyaaskiisa mucaduhu muxuu ku yimaadaa yafculu de dee laazimkiibaa isna yafculu ku imanaya faduu tacadin tallowga ka u saaxiibkiihi qad yajii'u inuu yimaado ayaa la arkaa bikasrin kasro inuu ku yimaad ayaa la arkaa kadaaka kaa waxaa la mida ah xagga shuduudka kala mida ah laazimun laasimkii bidamin damo isagoo ku sugan ee fadri ogow fadri ogow haddii aan doonaalka halkaa kadaaka laazimun qad yajiibaynuu soo qadaraynaa kadaaka kaa hore waxaa la mida ah ama kadaalika kaa horoo kale isagoo ah qad yejiiu wuu imanayaa laazimu laasimkiina bidamin damo ayuu ku iman ee fadri sidaa ogow qad yejiibaa ka xadfan baan odhan karnaa oo laazimun faacil baynu ka dhigaynaa haddaad doontana laazimun mubtadaad ka dhigi kadaakana khabar qadimay baad ka dhigi kadaaka kaa holoo kale isagoo ah qad yejiiu inuu yimaad baa la arkaa laazimun laasimkii bidamin damo uu ku yimaad laasimkiibaa damo ku iman oo yafculu ku iman fadri ogow way isku shaadoobeen shaadka maxdiga ee mucaduhu muxuu ahaa shaadka maxdiga ee mucaduhu imisuu ahaa xabad qura xaba ahaa waltazamuu way laazimeen nimankii carbeed alkasra kasre ayay laazimeen oo yafculu qura ayay ku keeneen yafculu yafcilu baan doonaya yafcilu qura ayay ku keeneen waltazamuu waxay laazimeen alkasra kasre ayay laazimeen yafcilu ah bificlin waaxidin ficil qura ayay u laasimeen oo min almucaddaa mucadaha ka tirsan xabahu xabahu weeyi wa huwa xabahu ficilkaasina waa xabahuba xabahu u jeclaaday weeyi fajaahidniyahu jihaad haddaba oo jahliga laftiisa la jihaad aqoon soo kororhso fajaahid nin jihaadayo ahaw waltazamuu waxay laazimeen alkasra kasro ayay laazimeen yafcilu ah bificlin fii ficlin ba'da bimacnaa fii baan ka dhigaynaa bificlin ku jirta bificlin fii ficlin ficil dhexdiibay u laazimeen ficilka oo waaxidin keliya ficilka oo min almucaddaa mudaacafka mucadaha ah ka tirsan wa huwa ficilkaasi xabahu weeyi ereyga xabahu waa khabar maxaa ka maqan markaa xabahda mubtadaa ka maqan wahuwa wajhaani laba waji ayaa fii harra harra dhexdeeda ahaaday laba wajiiluhu imisuu ahaa tobankii ere imisa laba wajiile ah sagaalkii laba wajiilaha ahaabu halkan inoogu sheegayaa wajhaani laba waji ayaa fii harra hare dhexdeeda ahaaday harra wuu hanjabay laba waji baa ku sugan harra wuu hanjabay yahuru wuu hanjabayaa ama yahiru wuu hanjabayaa ayga oo kale ayaa loo isticmaalaa waxa uu nacayo ayu ayaa loo isticmaalaa ama codka aygu markuu ciduuna geranayn uu arko wuu yara reemaa soo horta ma reemo ya wuu reema reenkiisa ayaa loo yaqaanaa waana aygu dee calaamadaha lagu garta bakaylka ma ogtahay astaamaha bakaylka wey hadduu aygaagu dadcun noqdo inaad bakayl tahay waa markhaati madoontaa la yidhaahdaa waa daliil aygaagu hadduu dadcun yahay sababaha keene aygu inuu dadcun yahay waxa weeye adigoo cidan uuna geranayn ayna kusoo raacin gurigaaga cidiba ma timaad weeye maadaamoo gurigaaga ayna cidiba imanin cid gurigaaga timaadaaba ayna jirin aygaagu dadcun buu noqonayaa waa astaamaha bakaylka lagu yaqaan laakiin hadday cidi ku raacdo oo gurigaagu guri ummadda u furan uu yahay oo martile uu yahay oo mudanale uu yahay waxa weeye aygaagu dadka ula qabsanaya waxba dadcun noqon maayo adoon ay lahayn bay carabtu yidhaahdeen hebel aygiisaa dad cuna aygiisaa dad de ayba melihid been ma aha ujeed hadalka waxa looga jeedaaba waa cagaha wax ka daydii aan odhan jirnay oo kale oo waxa looga jeedaa waxa weeye waa kinaayo waa sarbeeb waa bakaylun baa loo jeedaa aygiisaa dad cuna haddii la yidhaah waa waa waa markhaati waa waa bakayl idhaha wey iyo hebel fadhigiisaa yar iyo waa ereyada kinaayada ah wey fadhigiisaa yar halkaa dadka ugu talagashay inay kuu fadhiistaan haddaad meel yaroo qoomada kadhagt ka dhigto markaad dhisanaysid waxaad ugu talagashay inaan gurigaaga ayna cidi iskugu imanin kulanba inaan lagu qabanin waa arrin ad ka sii hordegtay weeyi dadka ree miyigiihina guryahooga buulalka miyiga ayay ooda ku qabtaanay saarsaaraan ninka bakaylka wax lagu gartaa uu saaraa ooda iyo buulka uu degan yahay baa isa saaran ka kale deeqsigina ooda ayuu ka gooyaa in dooruu ka gooyaa markaasuu meel dab lagu shitoo ardaale oo haddana ooda dhexdeeda abu sameeya waa calaamadaha deeqsiga lagu yaqaano weeye iyo qofaan martidiid ahayn ayay taasina astaan u tahay wajhaani laba weji ayaa fii hara hare dhexdeeda ahaaday hara wuu hanjabay laba weji baa ku sugan ama yahuru baynu ku keeni wuu hanjabayaa ama yahiru baynu ku keeni wuu hanjabayaa laba weji wa callo wuu durduuriyey laba weji baa iyadana ku sugan calla wuu durduuriyey calalan durduurin mar yacullu baynu ku keeni marna yacillu baynu ku keeni warowga ayaa la ka koobaad nahale baa loo isticmaalaa nahli kitaabkan manaahilu rijaalihi waa halkay raggu ka cabayeen manaahil ma u fiirsateen horta waa jamcu manhal ereyga manhal ihina ficilkiisu waa nahala yanhalu wey nahala he yanhalu waa nooci waa ree ree koraad muxuu darafkiisu ku iman jiray darafka makaane ree ama darafka zamaane ree koraad ama masderka miimige ree muxuu ku iman jiray mafcal saw maaha dee nahalo halka laga cabo markaad leeda ceelka laga cabo maxaad odhan manhal manhal hala jamciyo waa afar xaraf ee mafaacilaha lagu jamciyo manaahilu rijaal waa maxay ceelashii ragga manaahilu rijaal ceelashii raggu ay ka cabayeen weeye waa ceelal hal ceel sheekhu kama dhigin manhal buu odhan laha hadduu hal ceel leeyahay waa manaahilu rijaal kolka haddaba nahligani waa caliga ayuu ka horeeyaa caladeenani waa warowga labaad nahalana waa warowga koobaad xoolaha marka koobaad ee la waraabinayo makamiin baa la yidhaahdaa maxaa la yidhahda af soomaaliga waraab baa la yidhaahdaa ereyga nahalo weeyaan markaa waa nahala waa warowga koobaad warowga labaadna calla baa la yidhahdaa durduur baynu nidhaa waa naqaadnaa warowga labaad waa waa durduur waa la durduuriyey baa la yidhahdaa ama meelahan inta inta xooluhu ay cabbaan ayaa meelahan la yar fadhiisiiyaa oo lagu yar hayaayo geela la maalaa oo meelaha lagu yar hayaayo markay waxoogaa joogto ayaa dib loogu soo celiyaa mar labaad mar labaad baa dib loogu soo celini markaa labaad weeyaan ee durduurta ah wacalla wuu durduuriyey laba weji baa ku sugan yacullu iyo yacillu calalan waa masderkii calalan masderkani waa shaado sidii ficiluu ku yimid arficilaade calalan iska lahayde calalan yaa iska lahaa ilan waa saw facalan maaha wma alىa acilastaaa masdarhu wma calىa facilastaxaqa masdaruhu in lam yakun daata cadin kownahu facala facala ficila iska lahayd ficilisa ma lahayn facala maanta ku timid waa shaad wajhaani laba weji ayaa fii hara hare dhexdeeda ahaaday hara wuu hanjabay yahuru iyo yahiru wa calla callo dhexdeeda ahaaday calla wuu durduuriye calalan durduurin yaculu iyo yacilu washad u adkeeyey dhexdeeda ahaaday shadda kitaabkeenu shad buu le daalka waa la reebayaaba waa gabayga darti shad wey shadda u adkeeyey maxaynu odhan haddaba shadda u adkeeyey mar yashudu marna yashidu wabata wuu gooyey ama wuu kala gooyey dhexdeeda ahaaday bata maxaynu dhahnaa bata markaa ah? yabutu iyo yabitu wanama wuu faafiyey dhexdeeda ahaaday nama wuu faafiyey maxaynu yanumu iyo yanimu warama wuu hagaajiyey alcamala shaqadiibuu hagaajiyey dhexdeeda ahaaday ramma maxaynu nidhaahnaa yarummu iyo yarimmu wa shajahu wuu bashaaqay dhexdeeda laba weji baa ahaaday shajahu maxaynu odhan yashuju iyo yashiju wa addahu wuu u baahiyey dhexdeeda laba weji baa ahaaday ama uu magan geliyey addahu adda maxaynu odhan yaudu iyo yaidu wanasahu wuu firdhiyey ama wuu baahiyey oo kale dhexdeeda laba weji ba ahaaday maxaynu odhan nasa yanusu iyo yanisu faclam ogow bihaadaa kan ereygan bihaadaa ba'dani waa saa'id gabayga ayuu bihaadaa u yidhi waayo iclamtu sideeday mafcuulun bihi u qaadataa waa maxay markaa faclam ogow haadaa kan ogow warniyow kan ogow culimmada qaarkoodna waxay idhaahdeen waa faclam baro cilmiga diinta bhaada bisababi haada luqadan sababteed ku baro kanan ku barayo darteed kolkaa badu waa asal haddii faclan baro lagu yidhaahdo cilmiga diinta loo qadaro bihaada waa aaladii badani waa badii isticaanada ahayd ama aalada geli jirtay faclam garo aqoonta bihaada bisababi haada kan sababtiisa ku garo ama faclam haada kan garo badi waa said haddaad kan garo tidhaahdo badu saaid wey waxaana alaqrab lisawaab waa in ba'da saa'id laga dhigo oo sheekhu wuxuu ina amraya diinta berashadeeda maahe waa kan berashadiisu ina amraya hadda faclam garo haadaa kan warnyow kan baro wuxuu ku leeyahy barashada iclam uu amar inoo siiyey marxaladda wahmiga ka saar marxaladda dannigana ka saar marxaladda shakiga ka saar marxaladda halkee ha gudbo ku leeyahay marxalat lyaqiin ha u gudbo faclam haadaa kan baro markaad barato ma la aamusba haddaad la aamusto he waa badiglaaawiye wanshuran markaa baahi dadka sii bar macallin noqo wabusahu oo welibana sii firdhi wuxuu ku yidhi intaad adigu barato ha aamusine ummadda sii bar buu ku yidhi oo halagaa faa'iido faclam baro bihaadaa kan baro oo wanshuran baahi oo wabusahu sii firdhi welibana in allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم